bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi ajmaciin ibdaalu lwaawi min alأlifi wاlyaa masaaishii waxaan ku jirnaa weli ibdaalkii waxaan ku nimid hadirtaan ibdaalu lwaawi waaw oo lasoo bedasho min alأlif walyaa laga soo bedelo macnaha waxaad u bedeli kartaa ibdaalu اlalif wاlwaaw wa ibdaalu اlalif wاlyaai waawan waa alif iyo waawdi oo alif iyo yadi oo waaw loo bedelo bimacnaa cibaara ukhraa alif iyo yadi oo la gooyo oo waaw la keeno waa macnaha saas weeyaan markaasuu uri amaa ibdaaluhaa waawdi oo laga soo bedelo min alif laga keeno oo alif inta la tuuro waaw la keeno fa fii mas'alatin waaxida hal mas'ala keli un bay ku timaadaa wa hiya an yandama inuu reebmo we aw godmo maa qablaha maa qabla alif alif baa meeshii timid alifta ka horkeedana damaa timid alifta ma joogi karto liannahu laa yumkinu nutqu bialifin qablahu dama naxw buuyica wa duuriba oo kale waay wa fi tanziili maa wuri canhumaa min sawaatihima fiiri hadirtan ficilkan asoo baayaca ahay ficil maadi baayaca markii oo eh, mabni lmajhuul laga dhigo maxaa la sameynaya yudamu awaluhu baayaca badi haddii la godo aliftii baayaca ku jirta alifti waaw in loo celiyo waay marka buuyica in la yidhaahdo waa buuyica wa duuriba waa wa wa wa waa la garaactamay daaraba yuu awalkii haray markii ficilki majhuul loo dhisay daadkii daaraba markii la goda alifkii waaw in loo bedelo duuriba markaasaa waxaa la yidhi waxaa weeyaan qaacidadaas waa yashhad lahumaa fi lqur'aan kariim maa wuuri canhumaa min sawaatihima badad lahumaa min maa wuuriya canhumaa min sawatihima hada waara uu ahay waara fiiri waaw oo alif ka dambeyso ficilkii mabni limajhuula loo dhigay waawdi baa la goday aliftii waaw baa loo bedelay maa wuuriya masأala basiita jida wa wa amaa ibdaaluhaa waawdi in lasoo bedel qaato min alyaai laga soo bedel qaato fa fii arbaci masaa'ila afar mas'alayay ku jirta yani afar mas'alay noqon kartaa ixdaaha an takuuna saakinatan mufradatan bacda damatin an takuuna inay noqoto weeyaan yadi saakinatan mid reeban mufradatan ee keligeed ah oo bacda damatin fii gayri jamcin jamca waxaan ahana ku jirto naxwu muuqinin wa muusirin weeyaan hadda fiiri muuqin waawdaas bedelkeeda waxaa tiila ya muyqin ay ahayd muyqin marka qaacidada ku fiiri waaye areeban oo saakina mufrada ah oo aan ya kale la jirin haddana isimka ay ku jirto muuqin mufrad waa jamac ma aha shuruudii marka la helay muyqin iyo muysir ya waaw baa loo bedelo muuqin iyo muusir baa la yihi liannahu min alyaqiin walyusri bay ka yimaadeen kelimadaas waxa weeyaan eh, maxaan ku irahdaa fadeeda ya bay asalka ahayd waa masaladii koobaad markaasuu iri musanifku yajibu salaamatuhaa inay yadi nabad gashaa waajiba in taxarakat ya hadda waa inay reebnaataan soo niri hadday xarakowdo waa la nabadgala naxwu huyaam wa huyaam qofka markuu macnaha e, e, wax oo aan nihaayo lahayn tafkiirkiisa uu sii dayo yaa la yidhaahda huyaam fiiri markaan hadda huyaam waa ya oo bacda damatin oo fi smin mufrad ah ya-daas waaw looma bedelno huwaam lama dhihin waxaa loo dhihi waa ya-di masaakinad ma aha waa kordhigantaha huyaam ah, a yidhi aw udqimadna waa lamid ya-di ya kale lagu tadqiimiyo ayadana lama bedelayo ka xuyad oo kale waa xuyad hadda jamac waa laakiin waa ya oo reeban qablahaana dama ay tahay markaasaa waxaa leeyahay keligeed ma ahano mufradadii shardigeed ay waysay an takuna saakinatan mufrada ma aha oo ya kalaa la jirto markaa yadi ya baa lagu idqaamay intahayna ayib aw kaanat fii jamcin haday jamac ku jirtana waa lamid xuyad hadda jamac waa tahay xuyad jamcu xaaid xuyad waa lagu jamciyaa ama waa eh, eh, wax kaloo ula jeedaa aw kaanat fii jamcin يعني يأدي مفرد kuma jirta hadday jamc noqoto aydna lama bedelayo wa yajibu fi haadihi markaan hadday jamc gasho qalbu damati kasratan damadii oo yada ka horeysa in kasra loo celiyo kahiimin iyo wabiidin oo fi jamci afcali faclaa ah hiimin waxay ka timid ahyam ka shurbi اlhiim waa geelo ooman waay marka hiim waa jamc asalkeedii waxay ahayd huy min yay ahayd ya reeban oo dama ay ka horeyso ya-di waaw looma gedin huum lama dhihin liannahu waxay ku jirtaa jamaca mufrad ma aha marka sidii ya u ansaxdo yaa la kasriya hiim yaa layidhi wa yugsaru lmadmuum fii jamcin kamaa yuqaalu hiimun bacda jamci ahyama wa biid biidna waxay ka timid jamceeda faclaa baydaa biid waa kuwii cadcadda biid jamcu abyad ma ah marka baydaa ay ka timid baydaa marka fiiri asalkeedi waxay ahayd buy dun ay ahayd yaa reeban oy kasra ka horeyso marka waxaa layihi yadi waa looma celin lanna waxay ku jirtaa jamaca marka yad sideeda lagu dhaafay markii la dhaafay yadi alayii xataa tasix alya waa in maa qabligeeda lahoos dhiga biidtasaa lagu yiri intaas waa hal eh, mowqic iyo ixtiraazaadkiisi weeyaan athaaniyatu an taqaca yaadi inay dhacdo weeyaan bacda damatin dama gadaasheed fiiri inta dhan waxa weeyaan damba unbaa asal liannahu waa wuxuu ka dhashaa dama unbuu ka dhashaa wa hiya imaa laamu facula inay tahay facula laamteeda ka nahwa arajulu fahuwa nahiyun wa qadwa arajulu bimacnaa maa anhahu aw acqalahu wamaa aqdaahu hadda nahu waa min annahyiay ka timida meesha waawga ay taala asalkeedii minahuya ay ahayd marka waxa weeyaan waa waa ya oo laamulkelima ku jirta liannahu faaulkelima nuunta waa hadana waa caynulkelima waawda meesha ay taala ya baa taal yadaas meesha ay tahana laamulficli wa nahuya markay ahayd alayiri yadi waawha loo badalay limunaasabati dama nahuwa alayiri wa min alqadiya idane ya bay ka timid qadiya ay asalkeedaheed yadi waaw baa loo bedelay marka haddii macnaheeda la yihahda nahuwa iyo qaduwa maxaa weeyaan maa anhaahu ay maa acqalahu haddii nahuwa rajulu la yihahdo waxa weeyaan bimacnaa eh, eh, waxa weeyaan eh, ficl tacajub maa anhaahu qadwa rajulu maa aqdaahu maxaa xugun badnaysinin ee xukumkiisa lala yaabo waay idan hal xaalaan kasoo baxnay wa hiya laamu facula aw laamu اسم makhtuumin bitaain buniyat ilkalimatu calayha laamu facula ma aha oo an taqaca alyaau bacda damatin wa hiya imaa laamu ismin isim laamtiisay noqotay isimkoo makhtuumin lagu khatimay bitaain buniyat ilkalimatu calayha yacni ta ku timida ina kelimadaas wasan kale lala beegsado ka tubna in la bineeyo min arami gemidii mithlu maqdura laga bineeyo marka tada asaasi waay lannahu ramyaa lagu leey ka keen maqdura ka keen marka fa inaka taquulu waxaad leedahay marmuwatun liannahu ramaa waxaan ognahay laamteeda ya waay ramaa ramaytu aad leedahay marka ya bay ka timiday waxay ahayd in la yidhahda marmuyatun in la yidhaahdo markaasaa layidhi yadii marmuya ku jirta waaw ha loo bedelo liamrayni alawal damaa ka horeyso thaaniyan ta baa lagu khatimi kelimada oo ku timiday wasan kale in lala ekeysiiyo bikhilaafi naxwi tawaanaa tawaaniyatan way ka duwan tahay buu yihi tawaanaa waa daahay macnaha taakhara tawaaniyatan marka tawaaniya hadda waxay u eg tahay tawaanuyatan inay inay tahay macnaha waxa weeyaan meesha oo ay ya-da taallo maxaa loogu bedeli waayey dama maxaa loogu bedeli waayo oo ya-dana waaw loogu tawaanuyatan loo dhihi sidii marmuwatan loo yiri oo kale fa ina aslahu markaasuu uri waxay ugu bedelan tahay fa ina aslahu qabla dukhuuli taa'i tawaanuyan ay ahayd bidami la akhriyo ayib ka takaasala takaasulan faubdila damatu kasratan litaslama alyaau min alqalbi iyadoo tawaanuyan ah ay ta la soo xiriirsatay tawaanuyatan ay noqotay markaasaa layidhi badala maa tuqlabu lyaau waawan damadii kasraha loo bedelo marka way ka duwan tahay midaasuu leeyahay laakiin xaqiiqada markii la fiiriyo ixtiraasgeeda waadix ma ah huma طara'at itaau baa ku soo dirisay liifaadati اlwaxda tawaaniyatan haddii la yidhaahdo waxa weeyaan waa taahur oo hal taahur waay oo masdaru lmara tadeedi waa buu leeyahy wa baqa aliclaalu bixaalihi marka waxba lama cilaalin sideedaa lagu dhaafay aw laamu ismin makhtuumi biاlalif wاnnuun an taqac bacda damatin wa hiya ima laamu facula wa imaa laamu smin makhtuumin bitaain thalidka wa imaa laamu ismin makhtuumin bialif wanuun yadiya waxay dhacday isimka laamtiisu xarafkii asalka ugu dambey ah marka isimka waxaa ku jira alif io nuun oo zaaidatayn ah yaadaas waaw baa loo badalaa ka an tubnaa in la bineeyo waa min aramyi calaa wasni sabucaan ramyiyaa lagu yiri sabucaan oo kale ka dhig sabucaankaas waxa weeyaan wa huwa ismu اlmowdici aladii yaquulu fiihi ibn اlakhmar alaa yaa daara alaa yaa diyaara alxayi bisabucaani amalla calayha bilbilaal malawaani buu yiri marka sabucaankaas waa meel magaceed alaa yaa daara alxayi xayiga daartiisiyow oo bisabucaani ku tiilow amala calayha waxaa duqeey bilaa duqnimo almalawaani labadii macnaha oo isbedelayeen almalawaan waxaa la layihahda alqamaru waashamsu ama alleylu waannahaar macnaha labadaas markii soo laablaabteen dhulkii waxa weyaan waxaa ku yimida duqnimo waay bisabucaani marka fa inaka taquulu marka waxaad leedahay ramyadii sabucaan ka dhis ramuwaan aad leedahay waawdan hadda waxa weeyaan oo ramwaan waxay taalaa caynulkelima lianna alkelima ramaa ee asalkeeda ahayd marka raa iyo miim waawda meesha ay joogto waa laamulficli wa laamulkelimay ahayd asalkeedina waxay ka timid ya oo ramuyaan in la yidhaahday ahayd markaasaa layidhi shuruudii alahero sabaqathaa dama wa bacdaha alifun wa nuunun zaa'idatan faqulibat ilyaau waawan faqiila ramwaani ti labaad maca اxtiraaزaadkeed intaasaan uga baxn الthaalitثaةu an takuuna yaأdi inay noqoto weeyaan laaman lfacla facla inay laam u noqoto bifatxi اlfaai isman xaal ay tahay laa sifa aysan ahayn naxwu taqwى wa sharwa weeyaan wa hwa اlmathal wa fatwa fiiri markaan taqwى iyo sharwa taqwa asalkeeda ma aha min alquwa kama imaanin hadday saas ahaan lahayd waaway noqon lahayd laakiin min waqa ay ka timid oo masdarkeedii ama isimkeedii alwiqaay ay tahay marka fiiri waqa haddaa tiraahdi ta'dan waa zaa'id iska dhaaf waawdi oo faaulficli waa maqan tahay qaafka waa caynulficli waawda meesha ay taallo waxa weeyaan laamulficli waa aliftan oo taqwaa u dambayso oo ya-da loo qoray waa zaa'ido masalada asalkeeda waqaabay ahayd ayib marka waawda booskeeda waa laam alkalima qaafkana waa cayn fadina waa maqan yahay waawdii la gooy w sidii wacada fadeeda loo goyna sharwa waa iska muuqataa shiinta waxa weeyaan faaulkalima radi waa caynulkalima waawda meesha ay taalo waxa weeyaan waa laamul kalima waay marka an takuuna yaأdi laaman lfacla bfatxi اlfa isman xaala tahay laa sifa aysan ahayn taqwa io sharwa io fatwa fiiri fatwa fada iyo tada iyo waawda asal ah ya oo ugu danbayso alifa loo akhrinayo kelimada zaaiday ku tahay fatiya waawdan asalkeeda waxay ka timiday waaw bay ka timid marka taqya sharya fatya ay ahayd marka shuruuda la helay yadii oo fatyaa ku jirtay waaw baa loo bedelay fatwa baa layiri qaala naadimu wabnuhu haduu yiraahdo ibnu hishaam qaala naadimu ibnu maalik buu u jeedaa wa hada noocu baksin min bixaqihi qaala alcalaama qaala asheikh inuu yiraahda bay ahayd laakiin ma aha inuu naadim shicir tirin leh keligiis inuu ku egyahay ma aha sax waa naadim huwa aladii nadama alalfiya waayahay laakiin eh, laysa hada waxdahu laakiin waxa weeyaan eh, eh, imaamu malik ibnu malik imaam fi naxw wa shada sacya limakaanin wa rayan liraa'ixa wa tagyan liwaladi albaqara alwaxshiya saddexdan fiiri hadirtaan sacyan iyo rayan hadda sacyan limakaanina lisacyigii oo socodka ahay hadduu yahay wasfi bau noqon lahaa laakiin waa facla oo ismu limakaanin ah sacyaa la yidhaahdaa wa rayaa oo magac liraa'ixa isim wa wa takya oo liwaladi lbaqara alwaxshiya dameer farowgaas oo baadiyaha ku nool waladkiisaa lagu magacaabay marka waxay noqdeen sacya iyo raya iyo takya calaa wasni taqwa oo kale lamid yihiin isimnimadana way kala wadaagsadaan marka waxay ahayd ya sacyaa ku jirto in waaw loo bedelo sacwa iyo rawa iyo taqwaal in la yidhaahdo iyadoo qaacidada saas a qaacidadii ka baxeen saasay shaad ku noqdeen buuri marka eh, waxa weeyaan ibnu hishaam fi sharxihi ictarada calayhi wuxuu iri waxaa weeyaan saasaa lagu takhriiji karaa laakiin markaan sharxiisa akhrisay wax weyn oo hadda wax ku ool e meeshii kama yaalan walidaalika waa iska xadfay tacqiibkiisa ninkii rab waa ka fiirin karaa الراaبcaة an تkuna cayna لفعlى bdm isma hadana an takuna yaأdiyaa laga hadla oo waa isu bedelaysa an takuna yaأdi inay noqoto caynan inay noqoto cayn marki lu yihahdo kelimada xarafkeeda oo labaad waay cayna لفuعlى fuعlى inay caynta ka gasho bidami la akriyo fucla oo facla aan la dhihin isman xaalay tahay wasfina ma ah ka طuuba masdaran lطaaba aw isma liljannati aw sifatan jaariya majra alasmaa yani mithaalkoodii waa hadda tuubaa fiiri waa fucla kow waan haynaa maxaa caynta ka yaalo maanta waaw baa ku jirta laakiin asalkeeda min adiib ay ka timid waawdan ya bay ahayd asalkeeda tuy baa ay ahayd marka yadi cayntay ku jirto taadi waa faau lficli faau lkalima tuy baa yadina waxa weyaan cayn waa damana way ka horeysaa shaygan wasfina ma ahana oo waxa weeyaan waa waa isim liannahu waxaa lagu yiri isman ka tuuba masdaran litaaba magac wa aw isman liljanna tuuba liman facala kada liman xaafada calaa kada tuuba marka waa janno waay aw sifa inay noqoto jaariyatan majra alasmaa sifan asalkeedii sifay ahayd laakiin waxaa ka qaalib noqday inay an tujra majra alasmaa wa hiya fuclaa afcal weeyaan fuclaa afcal ka tuuba walkuusa walkhuura oo muanathaatu atyab wa akyas u akhyar ah hadda fiiri tuubaadii markii masdar taaba ay tahay isim ay ahayd iska dhaaf markii la yidhaahdo eh, tuuba ismu tafdiil weeyaan oo mudakarkeeda atyab haduu noqday kii wanaaga badnayd tuubaana midii wanaaga badneeday noqonaysaa wasfi waa marka marka fucla afcal waxaa lagala jeedaa alfucla aladii mudakaruuha afcal uu ku imaanay marka atuuba min atyab ay ka timid ee tuuba markii eed ma aha ayib walkuusa walkhuura ayagana waxaa wa kuusa akyas ninka caqliga badan wاlkhuura akhyar marka asalkoodi waxay ahayd atuyba wاlkuysa wاlkhuyra lannahu waxaa kugu daliile ismu tafdiilka fiiri oo ragga adyab akyas yadaas intay ka timid yani aslu kalima waa meeshii yada ay tiilayaa markii fucla laga dhisaya yadi waa loo bedelay yaa kuusa waa layiri wاladii yadulu calى anaha jaariyaة majra alasmaa afcaashan asmaadan aan soo sheegno tuuba iyo kuusa inaysan awsaafnimadii ku baaqi ahayn ee loo isticmaalay sida asmaadee waxaa uu daliilaya ana afcala tafdiili yujmacu calaa afaacila lagu jamciyaa oo fa yuqaalu waxaa la yidhahda alafaadil walakaabir kamaa yuqaalu fi jamci afkal oo afcal afaakir si loo leeyahay ayib marka hadda fiiri ataayib iyo akaayis lama dhihin haddii wasfigooda ku baaqi ahaan lahaayeen afaacila lagu jamci lahay maadaama afaacil lagu jamci waaye oyna awsaaf yihiin oo calaa wasni afcalna ay yihiin ismu tafdiil ah waxay daliil u tahay inay wasfinimadii aan loo isticmaalin ee sidii asmaadii loo isticmaalay intaasu ujeeda fa in kaana fuclaa haddii uu yahay sifatan maxda hadda fuclaa isman ka duubaan soo niri ama sifa jaariya majra asmaa baan soo niri fa in kaana fuclaa sifatan maxda hadday tahay wajaba qalbu damati kasratan damadiisii waa in kasra loo bedelo oo marka yadina ay baaqi noqoto waa macne saasaa ku jiro markaasuu uri walam yusmac min daalika carabti lagama maqlin ilaa qismatun diiza ay jaa'ira wa mishyatun xiika ay yataxaraku fiiha almankabaani hada kalaamu naxwiyiina waa buri musanifka fiiri qismatun diiza hadda diiza waa ismu oo oo oo fucla asalkeeda ku timid oona wasfi ah ayib marka asalkeedii waxay ahayd duyza ay ahayd iyadoo sidaas ah yaa waxaa hadday isim ahaan lahayd ya-dana waaw baa loo bedeli lahay duuzaa la dhihi lahay maadaama wasfi ay noqotaa lilyadi lama bedeli karo ya-di hadday meeshi joogayso damadii hala bedela halyi kasra haloo bedela diiza wa mishyatun xiika mishya oo laysla qalqaluuciya taxarak fiiha mankibaani qofka markuu labadiisa garbood dhaqaajina xiika diiza wa qaala naadimu wabnuhu waxay yidhaahdeen yajuusu fii cayni fuclaa sifatan ibnu maalig weeyaan oo wuxuu iri yajuusu fii cayni fuclaa waxaa ku banaan sifatan xaal ay tahay an taslama damatu damada in la nabadgeliyo oo fatuqlab lwaaw yaau waawan loo celiyo wa an tubdala damatu kasratan in loo celiyo fataslama lyaa labadaasba waa banaan yihin tan hore waxaa weeyaan an taslama damatu fatuqlabu lyaau waawan waa hal xaalo waay oo duuza oo kale waay ayb wa an tubdala damatu kasratan oo fataslama alyaau diiza fataquulu aلطuuba wالطiiba waa markii wasfiga lagala jeedo jamcu tuuba muanath adyab ay tahay waay oo waxaa banaan buu iri in damadii la baaqi yeelo oo yadi waaw loo bedelo tuuba la yidhahdo waxaa banaan yadi in la baaqi yeelo oo damadii kasra loo bedelo wاlkuusa wاlkiisa wالduuqa wالdiiqa ibnu maalik wuxuu iri wain takun caynan lifucla waصfa fadaka bilwajhayni canhum yulfa laba weji in lagu baneeyo isticmaal waa ibni maalik waxa weyaa nin oo mustaqri ah a oo mustaqsi ah marka hadalkiisa waa la yeelaya ayib intaas waxaan ka soo baxnay waa ibdaal lwaawi min alalifi walyaa haddana ibdaalu lwaawi walyaai alifan ama waxaad dhihi kartaa ibdaal lalifi min alwaaw walyaa labada waa la dhihi karaa macnaha waxa weeyaan ibdaalu waaw walyaa waaw iyo yadi alifan loo bedelo waawdi baa la tuura alifaa la keenaya yadi baa la tuura alifaa la keenaya wa daalika mashruuط bicasharati shuruuطin toban shardiyaa layska rabaa markaas toban shardi a layska rabaa intaadan gaarin hadda musanifku wuxuu bilaabay tobankii shardi ixtiraazaadkoodii bo asoon mithaalkii siinin mathalan waxaad ku keentaa qaale iyo baaca oo kale wa fiiri qaale asalkeeda qawalo bay ahayd waawdi waxaa loo bedelay alif taxaraka xarfulcilati wanfatax maa qablahu qaala baaca asalkeeda bayacay ahayd taxaraka xarfulcilati wanfatax maa qablahu fasaara baaca marka waxaa weeyaan ibdaalu lwaawi alifan wa ibdaalu yahay waa alifan mithaalkaas madaxa ku hayso marka waawdi alif loo badala ama yadi alif loo badala toban shardi in la keenaa la rabaa maxay tahay markaan awalu an yataxaraka horta inay xarakoobaan waayo hadda fiiri qaala waxaan ihi qawala waawdu way xarakaysan tahay walidaalika waa alifaa loo bedelay falidaalika saxataa fi lqowli walbeyci lisukuunihimaa fiiri ficilkii qawala iyo bayca alifaa loo gediyey masdarkoodii oo qowl iyo beycne alif looma bedelin lianna waawdan maanta ma xarakaysna waa reeban tahay hadday reeban tahay lama cilayno fi lqowli walbeyci wathaani midka labaad an takuuna xarakatuhumaa xarakadooda inay ahaato asliya walidaalika saxataa fi jayalin oo ismu lidabuc ah weerkay magac u tahay iyo watawam oo mukhafafay maxaan ku irahdaa jayal jayal jayal buu asalkiisa ahay tawamna tawam waa macnaha waxa weeyaan waa mataano waay marka fiiri waxaa lagu leeyahy an takuuna xarakatuhu ma asliya hadda fiiri asalkoodii jayal iyo tawam waawda iyo ya-da markii mufradkii asalka ahay waa reebnayihin laakiin markii la takhwiifiye la takhfiifiyey jayal iyo tawam ay ku yimideen yadii iyo waawdi way kordhigan yihiin kordhigan haddaa kordhig asal e ma ah waa kordhig ku yimide takhfiif ku yimide asalkoodii way reebnaayeen marka maadaama asalkooda ay reebnaayeen asalka loo raaca lama cilaynayo oo hadda marka jayal lama dhahay jaal tawamna taam lama dhahay wa thaalithu shardiga saddexaad an yanfatixa maa qablahumaa waxa ka horeeyo inuu kordhig maa la rabaa hadda fiiri qawala markan idhi qaafka waa kor dhignay walidaalika saxataa fi lciwadi walxiyali wasuwar fiiri hadirtaan xiyal iyo ciwad iyo suwar waa xarfun min xuruufi alcila waaw iyo oo xarakaysan laakiin waxa ka horeeya ma kor dhigno lianna see alif loogu bedelayaa waawdii kasraaba ka horeysa alif ma imaan karo xiyal yadeeda alif looma bedeli karo lannahu kasraa ka horeyso suwar waawdeeda alif looma bedeli karo liannahu damaa ka horeyso waa shay macquul ah a alraabicu midki afaraad an takuuna alfatxatu inay ahaato weyaan mutasilatan eh, eh, waxa weeyaan markii kelimadan waa kordhigan tahay lagu leeyahay inay hal kelima ku wada jiraan xarafka kordhigan oo xarful cilaha waaw iyada ka horeeyo fadxada koro kelimo inay kula jiraan fi kalimatayhima walidaalika saxataa fi daraba waaxidun wa daraba yaasir hadda fiiri daraba waaxid waaxid waawgeeda alif loo bedeli maayo lama dhahayo taxarika xarfulcinta wanfatax maa qablahu lama dhahayo lianna waxaa lagu leeyahay kelimada waawda ay ku jirto oo in la bedela la rabo iyo fatxada waawda ka horeysa laba kelimay ku kala jiraan marka ma dhici karta tacliilkii laba kelima isaga ma gudbi karo wاlkhaamisu midka oo shanaad an yataxaraka maa bacdahumaa waawdi iyo yadi markii alif oo loo bedelay ina xarafka ka dambey uu xarakaysan yahay qawala fiiri hadirtaan waawdi markaan alif u gidino laamtii ka dambaysa waa mutaxarig waay ma reebano an yataxaraka maa bacdahumaa in kaanaa caynayni wa an laa yaliyahumaa alifu walaa yaaun mushadada in kaanataa laamayni hadday labadoodii ay caynta ku jiraan waa qawale iyo bayaca waayo xarafka ka dambe inuu xarakaysan yahay ee shardi a markay caynta ku jiraan markay laamta ku jiraanna inuu alif ka dambeyn ama ya shidan haddii intaas ay ka dambeeyaan waawdi iyo yadi alif loo bedeli maayo walidaalika saxat alcaynu في بياaن و طويiل طيب hadda فiiri بyاan yaأdeeda تxarka xرفulcilnت وفتx maa qبلh waa yahay laakiin yaأdi maxaa ka dambeeya alif reebanaa ka dambeeya alif hadduu ka dambeeyo see yaأdi alif loogu gudina laba alifaa kulmaay markaas sideedaa loo dhaafay طawiil fiiri waawdi taxaraka xarfulcilanta wanfata maa qabla waaw in loo gediya ahed laakiin waawdi markaan fiirina ya reebanaa ka dambaysa markaasaa lisideeda halagu dhaafo ayib wakhawarnaq a kamida ismu qasrin bاlciraaq lisukuuni maa bacdahumaa waxa intaasoo amhile khawarnaq hadaa tiraahd waawdi hadirtaan taxaraka xarfulcilanta wanfata maa qabla waaya laakiin ra oo reebanaa ka dambayso walaamu في rmya وغزya طيب يعني والlaami ومثاaل الlaami na wxa weeyaan في rmya وغزwa وفتyاni وcصwاni لوجود الألف بعدha markii ay laamta dhacayeen وأn laa yليhima الkhاamiس an yتxarka ma baعdahma in kaana caynayni w anlaa yaliyahumaa alifun walaa yaaun mushadada in kaanat in kaanataa fi laami ay fi mowdici laami fi ramaya wakazawa fi ramaya hadday raa iyo miim iyo yadi yadi waxaan dhihi karnaa taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qablahu yadaas alif loo gedimaayo liannahu maxaa ka dambeeyo alif reeban walaa wa anlaa yaliihimaa alifun tiwaay wghaza waa waawdaas alif looma gudin laha annago alif reebanaa ka dambayso ayib wa fatayaani wa casawaani aydana waa lamid ya-di iyo waawdi way xarakaysan yihin wixii ka horeyn waa kordhigana laakiin alif reebanaa ka dambeeya wa calawiyun wa fatawiyun weeyaan ayadane waxay mithaal u tahay walaa yaaun ay ya laamta taalo oo markaas ay ka dambayso xaraf mushadad a ah, yadi alif loo bedeli maayo waawdina ya looma bedelay waxaa laleeyahay hadeertaan calawiyun hadda calaa calawtu waaw waaye meeshaas ayib hadda waawdan calawiyun ku jirto taxarakad wanfatxa maa qablaha looma badalaya alif lianna waxaa ka dambeeya yaa-un mushadada ya-daas mushadada macnaheeda waxa waaye waa laba yaa-u midooda hore uu reeban yahay marka haddii sukuun ka dambeeyo lama bedeli karo kuwii horay lamid tahay o fatawiyun ayadana waa lamid liwujuudi yaai nasabi almushadadati wa ucilat alcaynu fii qaama wa baaca wa baabin wa tan marka wuxuu kuu keenay amhiladii saxiixa ahayd wa ucilat ilcaynu caynti waa la cileey fii qaama iyo wabaaca oo asalkoodii qawala iyo bayaca ay ahayd liannahu shuruudii o dhan baa laga helay litaxaruki maa bacdahumaa ayagoo mutaxarikayne fatxana ay ka horeyso shuruudii oo dhan taxaraka xarfulcita wafatax maa qablahu markii laga helay wax haddana ka dambeeyo diida male markaasaa qaawama aqaama loo bedelay bayaca baaca loo bedelay baab oo asigana eh, bawab ahay waawdiisa waxaa loo bedelay naab oo nayab ahay asigana ya waa la bedelay marka isim ha ku jirto ama ficil ha ku jirto hadda qaama iyo baaca waa ficil eh, baab iyo naabna wa laba isim waay wa ucilat laamuna waa la cilay fi ghaza wa dacaa wa ramaa wa bakaa oo asalkeedii ghaza ghazawa dacaa dacawa waramaa ramaya wabakaa bakaya ay ahayd waxay soo galeen taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu wax saakin oo ka dambe id laysa bacdahumaa alifun walaa yaun mushadada wakadalika fi yakshawna wayamxawna nana waxa weyaan waa la ciley wa asluhumaa waxay ahayd yakshayuuna wayamxawuuna yay ahayd faqulibataa alifayni waxaa layihi taxaraka yakshayuuna taxaraka xarfucilati yadi wanfataxa maa qablaha yadi marka waxaa loo celiyey alif alif markii loo celiyey yakhshaawuun ay noqdo iltiqaau saakinin waawdii oo reebneed iyo yadii oo alif loo bedeloo reebantay aa kulmeen meeshi markaasaa waxaa layihi markii horta alif loo wada celiyey thuma xudifataa yadi oo yakhshayuuna yadi alif loo celiyey iyomxawuuna waawda oo maxaan ku iraahdaa waawda horo oo asna alif loo celiyey labadaas marka waxaa kulmay aliftii iyo waawdii ka dambaysa huma xudifata saas waay wasaadisu midka oo maxnaha waxa weyaan oo lixaad anlaa takuuna ixdaahumaa cayna lifacila aladi lwasfu minhu calaa afcal waxaa diidaya ina waawdi ama ya-di loo bedelo inaysan wasfigooda afcal ku imaanin anlaa takuuna ixdaahumaa waawdi iyaadi inaysan noqonin caynan xarafka dhexaad lifacila uusan u noqonin aladii faciladio alwaصfu minhu isimka faacil calى afcal oo ku imaanayo insan noqonin naxwu hayifa fahuwa ahyaf hayifa yadeedaas ku jirto lama dhahay taxaraka xarfulint wafatax maa qablahu alif ha loo lama dhahay lianna waxaa diidaya ficilkan facila isimkiisa faacila afcal noqonay haddii ficilkii la cilay isimkan faacil in la cileena waa imaan lahayd macnihina waa isbedela markaas wacawira fahuwa acwar na waa lamid marka hayifa haaf lama dhahayo hadhowdii dambo liannahu ahyaf sabab lagu cileeya ma laha oo lama dhihi kara ahyaf taxarak cal infatax maa qablahu ma aha liannahu ya-da waxa ka horeeyo waa reeban yahay acwarna waa lamid w ama ida kaana alwasfu minhu ficilkaas faacila wasfigiisa hadduu calaa gayri afcal ku imaanaya fa inahu yucalu waa la cilaynaya ka khaafa wahaaba weeyaan khaafa khawifa haaba hayiba ay asalkeeda ka timid marka fiir waana la cilay oo waxaa la yihi khawifa taxaraka xarfulcilati wanfatax maa qablahu fasaara khaafa sidaasaa laleeyahy lannahu isimka faaciloo khaafa ah kuma imaanaya akhwaf ma aha ee khaafinuu ku imaanaya haabanaba sidaas oo kale wa wasaabicu shardiga toddobaad anlaa takuuna inaysan noqonin weeyaan ya-di cayna limasdari hada alficli tan waa iska iyadoo mukarar ah ficilkii hadda aan soo sheegno facilo ahay oo wasfigiisa afcal ku imaanay masdarkiisa waa inuusan noqonin kal hayaf oo kale waay wa huwa dumuuru albadni calooshoo qarsoonaataa la yidhaahda marka hayaf hadda lama dhahayo oo masdar hayifa ahayd taxaraka xarfu lcilati wanfatax maa qablahu lama dhahay lianna albaaba yanbagii an yasira calaa watiira waaxida marka masdarkii isimkii faacil iyo ficilkii isku meelay noqdeen haddiiba afcal ku imaanaya waa la nabad siinaya wsaxa ah, caynu facili wa facila daa afcalin ka aqyadin wa axwala ou yiri ibnu maalik ayib w thaaminu shardiga sideedaad anlaa takuuna alwaawu inaysan noqonin caynan liftacala iftacala wasan oo ficil ou yahay ficilka iftacala waa inaysan waawda cayn u noqonin shardi eesh addaali calaa macna tafaaculi yacni ficil laba daraf ka dhacayo inuusan waawdi caynka u gelin ay tashaaruka loo jeedaa fi lfaacili walmafcuul naxu ijtawaruu waa isla dirseen istawar waa dil yidhaahdo macnaha ninkaana guriga kuga agdhistay adigana waa ku agdhisatay lama dhaha fulaan fulaan uu la dirsay lama dhaha waa isla dirseen ninba ninkan haadaa jaarli hada w hada jaarli hada ficilka labadi waa ka dhacay fa inahu fii macnaa tajaawaruu wa tashaawaruu yuu lamid yahay marka fiiri tajaawaruu haddii iftacala laga dhiso ijtawaruu a ishtawaruu maxay ishtawara ay noqotay ishtawara waa iftacala haddii ficilkii iftacala uu yahay cayntiisana ay tahay waaw waawdaas alif loo bedeli maayo walow sabab ciladiiba ha laga helo oo hadda fiiri ishtawara haddii la yidhaahdo taxaraka xarfulcilati wafatax maa qablahu waa ku imaanayso ayib marka haddii la rogo macnihii waa isbedelaya ishtawaruu ishtaaruu haddii la yidhaahdo oo aliwaawda alif loo bedelo fiiri macnihii ishtawaruu ma keenayso tashaawaruu haddii oo alifkii waawdii haddii tashaawaruu makaasmaba ku jirto id waxaa loo keenay tijaawur tashaawaru waxaa loo keenay min ajli dalaalati calaa macnaa ishtawaruu saasaa loo keenay oo tii ibnu maalig ou lahay waa wa inya bin tafaaculu man iftacal wاlcaynu waawun salimat walam tucal kaas ula jeeda sharxeedii wa fain lam yadula haduusan ficilki ku tusin cala tashaaruki wajaba iclaaluhu naxw waxa weeyaan ikhtaana ikhtaana macnaheeda ay tahay bimacnaa khaana ikhtaana waa iskhiyaaneeyeen ma ah ikhtaana wuu khiyaanay waa marka khaana a lagu fasiray marka khiyaanada waqacad min طaraf waaxid asalkeedii waxay ahayd ikhtawana yuu ahaa taxaraka xarflint wafataxa maa qablahu maxaa loo yeelay macano ficliga iftacala weeyaan waxaa luleeyahay laa yadula cala tashaaruk wakhtaara oo lamid ah bmana bimacnaa khaara khaara waxaa weeyaan ay ashaara lahu waxaad leedahay khirli yani ashir calaya oo kale ayb faama alyaau falaa yushtaradu fiiha hadda waawdii aan soo sheegnay anlaa takuuna alwaawu caynan liftacala maxaa loo dhihi waaye anlaa takuuna ixdaahumaa caynan lama dhihin labadii waawd ya-di lama gelin ya-di waa loo diido waxaa layihi haday meesha waawda ku jirto ay dhacdo ya-di waa la cilaynaya faama alyaau falaa yushtaradu fiiha cadamu dalaalati calaa dalika midkaas inayna ku looma shardiyo waa liqurbiha min alalifi aliftay u dhowdahay ayb lidaalika waa la cilayn karaa buu ku leeyay walihaada ucilat fi staafu maca anahu ana macnaahu tasaayafu ay tadaarabuu bisuyuuf staafu way seeftameen macnaha seefafay isku garaaceen hadda staafu asalkeeda waxay ahayd istayafu istayafa iftacala istayafa ayadoo ah yaa layidhi taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu istayafa markaasaa waxaa layidhi yadi yaa alif loo bedelay istaafa waaw ljamaca lagu daray istaafu marka waawdii hadday meeshaas joogi laheed waa la dhaafi lahay laakiin yada lama dhaafayo baa laleeyahay oo waxa weeyaan yaa qariiba min alأlif binisbati lilwaaw walidaalika ciladii waa la geliyey wataasicu shardiga tobanaad oo sagaalaad anlaa takuuna ixdaahuma labadoodii waa markaan waawdi iyaada inaysan noqonin matluwatan mid la raacsiiye bixarfin la raacsiiye xarafka oo yastaxiqu hada aliclaal haddii cayntii ay dhacaan xarafna uu ka dambeeya laamtii u dhacay oo asigana la cileeyo laba cilo kelima laguma kulmi karo fa in kaanat kadalika saxad cayntii way sax noqotaa oo midkoodii waa u cilat thaaniyatu naxw alxayaa wاlhawaa wاlxawaa weeyaan oo masdaru xawiya ah ida swadda hawaana waaba la yaqaanaa xayaana waa la yaqaanaa oo alxayaa waa xishoodkii ayb marka fiiri asalkeedii alxayaa alxayayu ay ahayd laba ya tanna alhawaane alhawayu ay ahayd wlxawayu ayib marka alxayayu ka soo qaado tan kale ugu qiyaas qaado alxayayu haddii la yidhaahdo waa labaya mid kastaba waxaa laga hayaa sifaadkii oo lagu cilayn lahay tan dambe haddaad u fiirisid taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu waa tahay haddaad tan hore u fiirisid labada ya taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu marka allaamu hiya alawlaa biliclaali midii dambe a la celiyey oo ya dambe alifaa loo bedelay marka aydoo tii dambe la cileeyey tan dambe hadana lama dhahayo hadana inta loo yimaado taxarika xarfulcid wanfatax maa qablahu laba cilo kelima laba tacliil laba kelima kelimo keligeed laguma kulminayo wa rubamaa cakasu ayuu yiri oo fa acalu luulaa wa saxaxuu athaaniya naxwu aayatin weeyaan fii ashali alaqwaali haddaan qabano aayatin asalkeeda waxaa weeyaan fa asluhaa ayayatun ayayatun marka waxay ahayd haddii midda damba la cileeyo ayaatun ay noqon leedahay ya-da horaa la baaqi yeeli lahaa ya-da dambaa laleeyahay taxaraka xarfulcid wan fatax maa qablahu faqulibat alifan tii horan sideedaa lagu baaqi ayaatun ay noqon lahayd lama yeeline waxaa layidhi tii hora la ciliyo layidhi taxaraka xarfu lcilati wanfata maa qablahu tii hora alif loo bedelay a tii dambe sideeda lagu baaqiyela aayatuna layidhi ka qasabatin oo kale wasankeeda qasaba iyo ayaya taxarakat ilyaa unfataxa maa qablaha faqulid alifan fasaarat aayatan qaala bnu maalikin wuxuu iri wa in lixarfayni da liclaalu stuxiq suxixa awalu wacagsun qad yaxiq qolo kalaa waxay qabaan maya waxa weeyaan aayatun ayayatun kama imaanin ee qola waxay leeyihin waxay ka timiday facilatun oo nabiqa ay ka timid qolo kale waxay leeyihiin ma ahane waxay ka timida ayyatun oo waaba reebneedba intaas ibnu hishaam buu asna waa sii istidraaday waan iska goynay liannahu midda ashalu aqwaalka ah waa qowlkaas ayadaana ugu sahlan uguna macquulsan inta kale ixtimaalaadkeeda waa iska goynay wاlcaashiru anlaa yakuuna cayna lima aakhiruhu anlaa yakuuna axaduhuma cayna lima aakhiruhu ziyaadaة takhtasu biاlasmaaءi kaalأlif wاnnuun shardiga tobanaad wahwa alakhiir markii waawdi iyo ya-di alif loo gedinayo shardiga tobanaad ay leeyihiin waxa weeyaan anlaa yakuuna ay axaduhumaa caynan inuusan noqonin ou dhexda ka gelin limaa isim aakhiruhu ziyaadatun ay ku jirto ziyaadadoo takhtasu bilasmaai haddii waawdi iyo yadi ay isim dhexda ka galaan oo caynta xarafka dhexda ah hadday ka galaan isimkaas ay caynta ka galeen aakhirkiisa alif iyo nuun oo ziyaado ay ku jirto eh, lama bedeli karo oo waawdi lama bedeli karo yadina alf looma bedeli karo falidaalika saxataa way saxiix noqdeen fii naxwi eh, aljawalaan iyo walhayamaan fiiri jawalaan haddii tirahdid hadda waawdaas in la cilayo waa ku imaanaysaa waxaa laleeyahay taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qabla waayah sukuuna kama dambeey laakiina waxaa lagu leeyahay waxa ka dambeeya fiiri isimka ay ku jiraan yani hadda isimkan aljawalaan jawala buu ka yimiday jiinta waa jiimti waa faau lficli waawda waa cayn lficli laamtana waa waa laam lficli maxaa kasii dambeeya alif iyo nuun dheeraad ah ka dambeeya oo ziyaada ah marka alif iyo nuun hadday ku jiraan yubcidaanihi can itacliil walhayamaanna waa lamid meeshii waawdi jawalaan kaga jirta hayamaan kaga jirta wacaynu maa aakhiruhu qasida maa yakhusu اlisma waajibu an yaslama aw alifu taaniith yaa ku jiro aakhirkii alif iyo nuun kuma jirtee alifu taaniith alifu taaniith wuxuu kamid yahay waxyaalaha asmaada gaarku ah waxaa weeyaan kasawara oo ismu maxalin ah iyo wاlxayadaa oo wasfun lilximaari اlxaa'idi can dilihi yani dameer leexleexanaya fiiri hadirtaan kelimadan asalkeeda sawara ay ahayd marka xarafka dhexaad waa waa cayntiisa waawaana ka taallo xayadaa xayada ay asalkeedii ahayd xa i ya i daal bay aheeday caynta ya baa ka taallo marka kulun min alwaawi walyaai taxaraka wanfataxa maa qablahumaa waxay ahayd in sawaraa in waawdeeda alif loo celiyo xayadaa yadeedan alif loo celiyo looma celinaya waxaa laleeyahay waxaa u diidaya isimka ay ku jiraana aakhirkiisa alifu taaniid ku jirtaa suura waa aliftaas oo ya loo qoray markii lagu dhawaaqa alif waa waalcibratu biاnutqi walaa bilkitaaba ayib washad aliclaalu baa shaad noqday fii maahaan wa daaraan ismaani acjamiyaan waxay ahayd in laiska xadfo midkan lannahu qawaacidan waxaa loo dejiya luga alcarabiya waay isim ajnabi ah tacliil shaqa kuma laha wal aslu waxay ahayd buu yiri mawahaan iyo dawaraan dawaraan haddii la yidhaahdo wareeg a laga keeno jawalaan oo kale noqo luga carabiya waay ah. laakiin ismaani cajamiyaani sidii maahaan oo u yahay ninkii fircawn saaxibkiisa ahay hadduu yahay maahaan hadda fiiri mawahaanay asalkeeda taxaraka xarfu cilati wanfatxa maa qablahu markii la dhihi waawdi alif ha loo gidiye la dhihinay waxaa u diiday alif iyo nuun oo aakhirka kaga jirta in la gediya ma ahan maca daalika iyadoo alif iyo nuun aakhirka kaga jirta yaa alif waawdi la gediyo maahaan la yidhi laakiin dawaraan hadday tahay min daara dawaraanan oo qofkii madaxweerara ku dhacay waa qaacida saxa u ah mana la bedeli karo daaraan lama dhihi karo waxa daaraan loo yiri waa isim calam laakiin dawaraan oo min adowr ka timid hadday tahay lama bedeli lahayn sideeday ku baaqi noqon laheed wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin